bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waalih wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdan iyo koobaad ee ka mida min sharxi saxiix muslim waxaynu ku soo jiray axaadiidii shafaacadee fara badnayd waxaa inoo dembeeyey xadiidkii jaabir xadiidkii jaabir iyo riwaayaadkiisi baa inoo dembeeyey xalay waxaanu soo maray muqiira bnu shucba radi allahu tacaala canhu ma aqaan inaan hadda kahor soo sheegnay axaadiisiseen kale inuu soo sheegnay muqir bnu shucba radi allahu tacaala canhu wuxuu muslim ku leeyahay ko iyo toban xadiis ko iyo toban xadiis sagaal bay isku waafaqeen sagaal xadiis bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim fii ikhraajiha laba xadiidna waxaa la tafaruday muslim hal xadiidna bukhaari baa la tafaruday saxiixanko dhan marka wuxuu ku leeyahay labayo toban xadiis labayo toban ayb koyo toban fii saxiixi muslima sagaal bukhaariyo muslim baa wada wariya labana muslim baa goonila bukhaarina alxadiis adelabayo toban sooma markaas labayo toban xadiis sanadkii kontonaadee hijraduna dhintay radi allahu tacala canhu bilijmac bilitifaaq cinda almuxadisiin waxadaana xajaaj bnu shaacir xajaaj bnu yuusuf xadaana alfadl ibnu dukayn abu nacaym abu nacaym wadaadkii lo odhan jiray xadaana abu caasim abu caasim yacni muxamed bna abi ayuub wuxuu oga ixtiraazayaa inaad u qaato abu caasim annabiil daxaaq ibn makhlad aad moodu diidan yahay yacni wuxuu u jeedaa muxamed ibna abi ayuub abu caasim aلthaqafi اlkuufi lahu hada alxadiiث اlwaaxid fi saxiix muslim halkan xadiis buu muslim ku leehay wadaadkaas abu caasim ee muxamed ibn abi ayuub qaal wuxuu uhi xadaanii yaziid alfaqiiru xalaynu soo marray yaziid ibnu suhayb in la yidhaahdo qaala wuxuu uhi wadaadka taabiciga ah kuntu waxaan ahaa qad shaqafanii miduu ibuubsaday ra'yu min ra'yi alkhawaarij shaqafku waxaad ka heshay eed aad jeclaataa leedaha shiqaafa alqalbi waa suwaydaa alqalbi waa la yidhaahdaa xuubka wadnaha ku dahaadhan ee jacaylka iyo ama ilaahay ilaahaybaa ku duubay kaasaa la yidhahdaa qad shaqafahaa xuban qur-aanka waad ku garanaysa marka yasiid alfaqiir wuxuu leeyahay khawaarijta ra'yigooda ku saabsan in shafaacada nabiga iyo awliyada la dafiro la inkiro ayaa iduubsaday oo aan ka helay oon ku qancay buu u jeedaa kuntu waxaana qad shaqafanii miduu duubsaday ama aan ku qancay ra'yun min ra'yi alkhawaarij ay madhabun min madaahib alkhawaarij ilaa aqwaal iyo maqaalaad bay leeyihiin hunaa waa ra'yi ku saabsanaa fii takdiib الshafaaca wakii sayidina cumar ku khudbeeyey sayaأtii qowm yukadibuuna bالshafaaca wayukadibuuna bالrajmi wayukadibuuna biikhraaji qowmi min الnaar wayukadibuuna bicadaab اlqabr waxyaabihii marka uu ka sii degay sayidina cumar kolley waxyi buu ka duulayey ayay ka mid tahay wuxuu hi fakharajna waanu baxnay khawaarij waa la yaqaana waa qolyaha dee loo yaqaana ama takfiirka takfiirka hadda la yidhaha takfiiriyiinta <laughs> ayb ayb khawaarijtu marka waa ra'yi siyaasi inta badan ra'yi siyaasi waagi hore ahaa waagi dambe wux isu madhab caqadi ah madhab caqadi ah oo maqaalaad leh oo usuul leh ayuu isu bedelay fakharajna waanu baxnay fii cisaabatin dawi cadadin annagoo koox tira ah leh annagoo badanoon yarayn fakharajna fii cisaabatin ay fii jamaaca dawii cadadin tira u saaxiiba jamaaca aan yarayn buu u jeeda annagoo ciidan culus ah waa ciidan ku talagalay markay xaj ka dhammaystaan inay isla soo ragaan seeftooda muslimiinta baabi'iyaan ayib maxaan doonayna markaan baxay nuriidu waxaanu doonaya an naxuja inaan xajino uma intaa kadibna nakhruja cala annaasi ummadda aan ku baxno nakhruja cala annaas cala almuslimiin ma dadka markaa muslimiinka may aaminsana hadi marka wixii dhacay buu ka warramay uma nakhruj cala annaas qaala wuxuu uhi yaziid alfaqiir famararnaa waxaanu soo marray markaan sii socon xagga ciraaq bayna ka yimaadeen famararnaa waxaanu sii marray cala almadiinati madiinaanu sii marray markaan maka u soconayn xajinayn faidaa jaa bna cabdilaahi baa yuxadiu alqawma jaa bn cabdilaahi baa cabdiraxmaan alansaari ayaabaa muslimiintii iyo taabiciintii axaadiis u warinayo masjidkii nabiga fadhiya calayhi salaatu wasalaam jaalisun ku tiirsan ilaa saariyatin tiir tiir buu ku tiirsan yahay markaasuu axaadiis tabinaya muxuu ka tabinaya yuxadiu اlqowma can rasuulilahi bay ka dhigan tahay intan dhexda jumla ictiraadiyada ah waxbuu kuugu caddaynaya yuxadiث اlqowma can rasuuli اlah sal ly slam wahuwa jaalisu ilى saariya qaala wuxuu idhi faidaa huwa qad dakara اljahanamiyiin wuxuu markaa jaabir sheegay markuu axaadiista nabiga ka tabanay uu waday nimankii jahanamiyiinta bimacnaa dadkii intii la naaro haddana naarta laga soo bixinay yuuba ka sheekeey qaala faqultu waxaan ku idhi lahu yaa saaxiba rasuuliillaah rasuulka ilaahi saaxiibkiisiu ma hada aladii tuxadiuun keligii maaha jaabir bese maaha jaabir mar hadduu sheekaynayo xadiid kitabinayo suubanahana uu ka tabinayo saxaabadii muslimiintana ay u riyaaqahayaan waa maxay waa isla qabtaan weeye waa dhaqankii shareecada shareecadu fikir iyo aragti ninkii la yimaada iyo inta ku taageersan iyo inta u jixisa waa isku xugob waana usluub min asaaliib carab waa lasii yaqaanaa lama warwareegaysto ayb nabigu wuxuu inoo sheegay in hashii nebiyulaahi saalix dilay hal nin baa dilo qudaar bnu saalif la odhan jiray waxaa u baxay saxiixamaad garanaysaan ashqal qowm nin baa gacanta lahaa qur qoomkii oo dhan u tiiriyey facaqaruuha ninna gacantuu lahaa bulshaduna waa ku taageersanayd lama kala qaado qur-aanka yaqaan qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qabl in kuntum muminiin yuhuuddii nabiga la joogtaasaa laga leehay maxaa yeele aabbayaalkood baa dembiga sameeyey awyaalkood ayaguna waa dabaru ku sahyaanoo duqoyadu waa la saxan ku xugun baa tahay anu maxaa anaa sameeyey shareecadu ma taqaano waxay taqaanaa sameeyey qaadi waxay dha somalia way yaqaanaan qaacida qariyo isku xugun waa fir saliima wey ayb tii buu marka ka hadlaya wuxuu idhi yaa saaxiib maa hada aladii tuxadiuun waxaanaad sheegaysaan eed leedihiin ahlu tawxiid baa intii jahannama ay galaan bay haddana ka soo baxhayaan maxay tahy wallaahu yaquul dhaqanay weligood khawaarij leeyihiin wey inay adilada la boodaan in badan baa ka soo hadlay maa hiya alcalaaqa bayna aladila sharciya cilaaqada iyo abtirka ka dhexeeya adilada sharciga maxay tahay waa cilaaqatu bayaan laa cilaaqatu tadaadun weligaa iska ilaali cinda ahlilbidac adilada cilaaqada ka dhaxaysa waa cilaaqatu tacaarudin wa tadaadin ama ahlu sunna waljamaaca xidhiirhka ka dhaxeeya adilada sharciga waa maxay wa cilaaqatu bayaanin yubayiru bacduhaa bacdan wa yukamilu bacduhaa bacdan waa isdhammaystirtaa waa iscaddaysaa waa isfasirtaa id kullu min cindi waa waxyi xagga la ka yimid rasuulka loo soo dhibay isku meel bay u socotaa dhibku wuxuu kaaga imanayaa marka inaad riwaayo aan sugnayn oo daciifa ama aad ku khaldanto ama xadii mukhtasara oo riwaayaadkiisa aadan jamcinin aad qayb la boodo oo intaan kugu sheego aad noqoto dhurwaa laf la booda iska ilaali ayib ama shay khaas aad caam ka dhigto waa aafada aafaat اlistidlaal bay ka mid tahay waxa haysta kuwa wallaahu yaquul allana wuxuu leeyahay adna waxaad leedahay nin naar galay baa ka soo bixi allana wuxuu yidhi buu hi innaka man tudkhil الnaara faqad akhzaytahu faqad akhzaytahu allow axadkaad naar geliso waad dullaysay wallahu tacaala yaquul kulamaa araaduu mar walbay doonaan an yakhrujuu inay ka soo baxaan minha min jahannama wacadaabi saciir uciiduu fa waa lagu celilaya famaa hada aladii taquuluun waxaan kaleed sheegaysaan qur-aankii baabaa sidaan leh saxaabi muxuu yahay riwaayo dheeroo marka min ariiqi sufyaan bnu cuyayna can camru dinaar oo xadiidka jaabir uu leeyahay yaa qisada caddaysay in badan waxaan kuhi saxaabadu waa usuuliyiin bidaraja اluulaa jaabir markuu ninka la dooda wuxuu yidhi qaala ja bna cabdillaahi inakum tajcaluuna alkhaasa caaman u fiirsaha iyo mukhtasar ibni xaajib iyo mukhtasar baydaawi uma baahno jaab bn cabdilaahi waa usuliyun biabci naxwiyun biabci sarfiyun biabci iska ogo howsha ayadaa ayib wuxuu idhi inakum aafadiinu waa maxay inakum tajcaluuna alkhaasa caamman haadihi aayadaha aad sheegtay lilkufaar iqra'uu maa qablaha aayadda lug halla boodileh wixii ka soo horreeyey soo akhribu uma talaa jaabirun jaabir wuxuu akhriyey ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi اlardi jamiica wamiluhu macahu yaftaduu bihi min cadaabi ywmi اlqiyaamati ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an ykhrujuu min الnaari wma hum bkhaarijiina minha walahum cadaabu muqiim aayadda intaan la boodina horaan agga ka soo akhribu aayaad siyaaqeeda laga saaray oo sibaaqi laga gooyey oo lixaaqi laga reebay oo dhurwaa laf la booday ayaa sanka lagaa gelinaya waa aafada ahlbidacu yaqaanaan aayadda wuxuu uhi jaabir cudurkaad qabtaan tajcaluuna alcaama alkhaasa caaman waxaad kaloo samaysay aayaddii baad lu kala booda aayadda soo wada akhri maxaad u qarin waa dhaqan yahuudeed gacanta in la saaro aayaddii rajmiga yaa lagu yaqaanay ahlubidcuna waa maxay inta ka horsoodi iyo siyaaqi iyo sibaaqo dhan gacantay kaa saarahayaan hal inna way la soo boodahayaan waa dhaqanay weligood leeyihiin in badan waxaanku idhi ninka bidciga wa in tafaqaha yacuudu ilaa usuulihi اlqadiima markaasuu yidhi jaabir bn cabdillaahi wma hum bkhaarijiina minha buu aayaddu saxaabiga ku joojiyey haadihi lilkufaar haadihi lilkufaar riwaayadaas saxiixada ibnu xibbaan baa soo saara ka muraajaceeya saxiixiisa raqamka waxaa idiin xadiidka jaabir iyo tafsiirka idinka anfacaya markii cabdulaahi bn cumar ibn khaaab la weydiiyo lidhi maxaad khawaarij u aragtaa waa shiraaru khalq illaahi buui maxaa jiraa layidhi waxay aadeen buuray inay bilaabaan yanaliquuna markaasay aayadihii gaala ku soo dega ay saarhayaan muslimiinta muxuu u jeedaa waa hawshuu jaabir ka hadlayo yajcaluuna alkhaasa caaman aayadihii kusoo degay ah, shirkiga iyo kafarada iyo ahlu kufriga oo dhanba waxaysaan ahlu tawxiidka oo dhaqanay yaqaanaan hadda muxuu samey nin oo ilaahay keligii caabudayay oo macsiyo yar ku dhacay oo rabbi caabudo laga la cidaabo laga gooyo dembiguu galay haddana laga soo bixiyey buu diidan yahay oo raba naarta ku waaray sida iyo haamaan markaasuu qur-aankii rabbigay xujaysanaya qaala wuxuu jaab bnu cabdillaahi riwaayada muslim cafwan faqaala wuxuu idhi ataqra'u lqur'aana qur-aanka ma taqaanaa aayadaha aad soo boodday bal horta qur-aanka ma taqaanaa qultu waxaan idhi buu idhi nacam qaala fahal samicta ma maqashay bimuqaami muxammadin calayhi الsalaatu wasalaam booska iyo maqaamka ilaahay nabiga ka soo saari doona ee lagu barakayn doono ee lagu calman doono ee dadku ay ka mahadnaqi doonaan loo bogi doono maqaamka ma maqashay casaan yabcadaka rabuka maqaam maxmuudan ma haysaa yacni wuxuu u jeedaa jaabir alladii maqaamkaasoo yabcaثuhu اllahu uu soo saari doono alla rasuulka fiihi fi اlmaqaam qultu waxaan idhi nacam qaala wuxuu idhi fainahu muqaamu muxamadin اlmaxmuud اladii yukhrij اllahu bihi man yukhrij fainahu maqaam wuxuu ka waa maxay waa in ahlu tawxiid naar laga soo saaro jannana la geeyo oo shafaacada ah hee waa maqaamkay ka mid tahay yacni waa farcun min furuuci shafaacati اlcudma shafaacada weyneed qaybo ka mida weeye maqaamka maxmuudka waxaa keenaya shafaacada u horeysa ilaa ta u dambaysa waa maay kulligeed waa min almaqaam almaxmuud iyadaa marka anwaac leh labada noocee u daran lagu dagaalamayan anaga sheegnay dad naar ay u waajibtay inaan naar la geynin ilaahay u cafiyo oo loo ergeeyo oo loo caqaado kadibna ay jannada aadaan iyo intay galaan in laga ergeeyo in ilaahay ka soo saar rabbina kasoo labadaasay aad oga dagaalamaya fainahu maqaamu muxamadin muxamed darajadiisii rudbadiisii wey ama waa booskii almaxmuudu yaa mahadinaya khalaa'iqdo dhan ayaa mahadinaya wey ayb alladii maqaamkaasoo yukhrij اllahu rabbi uu ku soo saaraya bihi maqaamka man yukhriju min annaari wooye hadda waxa loo jeedo ayb baa lagaga soo saaraya qaala wuxuu ihi uma nacata wuxuu tilmaamay jaabir wadca siraadi jidka siraad dejintiisa la saaro jahanamo dusheeda iyo wamara annaasi calayhi dadka mariday marhayaan buu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi marka yaziid alfaqiir wa akhaafu waxaan ka baqahaya ila waaga wadaadkaan ku kacsanaa oo khaariji baan ahaa hadalkaas si fiican ooma dhuuxaynin waa idhadhaafahayey riwaayada ma danaynaynin le bidca moogta hadhaysay fayras ku jira qalbigiisa allaa akuuna inaan aanan noqonin baan ka baqayaa axfadu daaka lafdigii eraygii jaabir inaan qabtay laakiin macnihi baa idiin قال wuxuu yidhi hayr hase ahaatee annahu qad zacama wuxuu sheegay jaabir anna qowman qolyo yakhrujuuna inay ka baxayaan min annaari naarta bacda an yakunuu fiiha intay naar galeen kadib waa nuxurkii sax weyaad waxa laiska soo intaa ma ahay alfaadii inaanan toosinin baa laga yaabay macnihu wuxuu ahaa jaabir inuu sheegay dad ahlu tawxiida naar geli kadibna naarta baa ka soo saaray bishafaacati aayaday aad u daliishadaan aayaddii suuratulmudair ku jirtay baa ka mida famaa tanfacuhum shafaacat الshaaficiin ibn cabaas bay kula doodeen cimraan ibn xuseen bay kula doodeen waxay yidhahdeen sidoo kale aayadda soo akhriya ma salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu اlmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nukadibu bywm اddiin xata ataana اlyaqiin fama tanfacuhum yay ka hadlaysaa idan tajcaluuna khaasa caama saxaabadu warkooda waa cad yahay waa ardadii suubanuhu ilaahay ku barakeeyey cilmigan qaaday wey marka fahma qalloocan oo gurracan yuun ku aafayne famaa tanfacum shafaacatu shaaficiin haddaad la boodo ruwaa laf la kacay weeye aayaddii siyaaqeedii sibaaqeedii lixaaqeedii say ku socoto dhan laga tuuro waasiyaaqu waa min aqwa aladillati cinda ahli ilcilm hadal go'an sidiisaba lama fahmo hadalku laakiin ku yimid iyo siyaaquu ku socday marka aad ku akrido waad fahmaysaa qaal wuxuu hi yani wuxuu u jeedaa fayakhrujuuna waa baxayaan jahannabay ka soo bixi kaanahum ayagood moodo ciidaanu samaasimi aad mooda laamihii iyo qoryihii sisinta sisin waa taqaanaan soo maaha ciidaan waa jamcu cuudin laanta wey sisintu marka lasoo fujiyo ee la alkoodo oo ay ingegto cabaar bay meesha ku xidhnaataay waa ka laga daadsado midhihii iyo sisinta laga daadsado qoryaheedu dhudhubanoo madmadow oo gubtay baa soo hadha idan ruuxii naarta galay ee laga soo bixiyey waa baaba'ay wey dhuban buu noqday oo qumuday waraan baynu soo kaannahum aad mooddo ciidaanu sisinta laamaheeda aad xagga madowga iyo dhubnaanta iyo mxuu aha qalafsanaantaba fayadkhuluuna waxay gelayaan nahran webi bay gelayaan min anhaari اljannati jannada webiyaasheeda ka mida ah, horan soo marra fayaqhtasiluuna fi way ku qabaysanayaan fayakhrujuuna waxay ka soo bixi kaanahum iyagood moodo alqaraaiisu jamcu qiraasin xaashi aad moodo waraaq cadiinka iyagoo baftaa ah oo nuuray oo balaayada laga reebay ayaa ilah ka soo saaraya wuxuu yidhi ninkii ziid alfaqiir ahlubidci hore ayaa ka ficnaa kuwan kuwii hore shubbaha la tagtay marka xujadu u caddatana way noqon jireen badankood laakiin markay bidcadii ay noqotay madaahib la taqriiriyo oo lagu doodo oo usuul leh oo aayadaha wilo la qunjubaado oo xadiidka feedhaha lagu dhufto oo saxaaba kor loo tuuro qayb la takfiiriyo qayb la tafsiiqiyo qayb maysan jahalay ahaayeen reemiyi bay ahaayeen idan waxay noqotay bidcadii bidcaan aayad iyo xadiidnina lagu karayn kuwa horaa dhaame marka eeg nimankan hadda say usoo noqdeen wuxuu ihi farajacna waannu soo laabannay <clears throat> waxaanu idhi wayx maxaa keenay waannu soo laabannay maxay ka soo laabteen xajkii ayb qulnaa waxaan wayxakum war magiciin jir ataroona ma waxaad filaysaan ashaykha jaabir wey odaygan waayeelka jaabira yakdibu calaa rasuuli illaah inuu rasuulka ilah ku been abuuranayo farajacnaa waanu laabannay fawallaahi fawarajacnaa min xajina weeye min xaji iyo socodkii iyo howlihii o dhan int soo noqdeen bay sheekaysanayaan iyagaa isla hadlaaya warnimay nimayo la kulanay jaabir waa arkaysaan aayadihii aan wadanay suu nooga dhigay nabi maxamedna waa ka tabiye calayhi salaatu wasalaam muhiimaddu waa maxay waay marka la soo ururay waxay deliishadeen caam caam jaabirna muxuu leeyahy khaasa cilaaqada bayn alcaami wاlkhaasna waa cilaaqatu bayaanin cinda ahli اlcilm waa laisku fasiraa waa la isku fasiraa nin baad waxaa tidhi hebelow lacagtan qaado xerta u qaybi kadib markaad dhaqaadaan kuu yidhi waxaan ku idhi xerta hebel asagoo ha siinin waxba ha siinin sheekha de baad sheegaysa maad markaan kulaa xerta ha siininba waxaan ka waday xerta inteeda kale si waxaan ka ahayn hebel oo hebel maxaad eed u eeday si hoosena u warqabaayo meelahaasa wax oga soo dhaxdhaxaa ama asagaaba isku filanoo dhaqaala haystoo shaqaysta xog hoosaan ka haya marka hadalka guud iyo hadalka goonida ah cilaaqada ka dhaxaysa waa in la isku fasiro oo la kala gooyo waa maxay xisaabtii kala jartaad samaynaysaa so lama kala jaro waad kala jari isma diidahayaan waa adoo yidhi toban afar ka jar lix wey markaan ku lahaa toban siiba waxaan u jeeday lix u dhiib hadalku waa sida marka cilaaqada nusuustu ka dhaxaysa waa cilaaqatu bayaanin wa takmiil ha isku horkeenina ha ku aafoobin hawsha ayadaa fawallaahi allaan ku dhaartay buu yidhi falaa wallaahi allaan ku dhaartay maa kharaja falaadu mar waxaa loo waa ziyaaday noqotaa lita'kiid baa loo ziyaadaa wallahi dhaartana way raacdaa maa kharaja ma bixin buri minaa annaga oo khaariji takfiir ummadda la dagaalame ma noqono wixii qisadaa ka dambaysay iyo dooddaas hayru rajulin hal nin baa yaa aafaboo la keri asagu u aw kamaa qaala abu nucaym ama lafdiga xadiidkuusan hubin raawigu marka waa dariiq la yaqaano markaad ka shikinayso inaad lafdiga bilxarfi ku keentay aad ka shikido aw kamaa qaala riwaaya bilmacnaa markay tahay saasaa la yidhaahdaa aw kamaa qaala ayaa odhanay xajaaj xajaaj ardaygiisii iska ogaada sheekh walba ninkii la kulmay baa wax ka warin kara fadl ibnu dukayn abu nucaym fadl ibnu dukayn dad somaana soo sheegin ninka hadda odhanaya aw kamaa qaala muslim ma dhihi karo lannu muslim lamuusa kulmin fadlnu dukayn markuu xadiidka sheegaya weedhiisa muusan maqal asagu yaa u soo tabiye ardayga maqlay waa kuma xajaaj wey ninka marka hawsha inoo sheegaya ayib saa u aw mase waxaa weeye lafdigu weeye kamaa qaala abu nucaym lafdiga aan sheegay ama lafdi ku dhow weeye qisadu macnaheeduna waa isku mid baa loo jeedaa ayib waxay kaloo eh, qaabkanoo kale u dooday ninkii loo ninkaa waa ka badbaaday rag iyo waa ka badbaaday ilahay baa sunnadii ku badbaadiyey hanuunna la doonay doodina dood kulul baa lala galoo culusade waxaa la yidhaha degdeg yidhi isku fasir shay eh, kooban oo eh, khaas ana ka dhigin caam gaalo wax ku gooni ummadda muslimiinta ha iyo mushrikiin wax ku gooni ummadda muslimka ee ahlu tawxiidka ha saari waxaa kaloo taa qabsatay oo dooddaa ilaahay ku badbaadiyey talq ibnu xabiib ninka la jiray taabiciga asaguna talq ibnu xabiib alcanasi asaguna waxaa la dooday jaabir jaabir baa la dooday marka wuxuu yidhi kuntu min ashadd الnaasi takdiiban bالshafaacati shafaaca dadka beeninninka ugu daran baan ah xataa laqiitu jaabir bn cabdillaahi jaabir bn cabdillahi baan la kulmay faqara'tu calayhi kula aayatin dakaraha allahu fiiha khuluuda ahli الnaari fiiha halka asagu ka daray wuxuu yidhi jaabir baan la dooday markaasaan waxaan keenayba aayaad walba oo qur-aan ku jirta oo sheegaysa ahlunaarku inay naarta ku waarahayaan yaan fayl geliyey ayl kaas jaabir adna waxaad leedahay ahlu naar baa laga saari oo ahlu tawxiid oo loo ergeyn ilaahayna sidan buu ka baan yaan fayl geliyey faqaala wuxuu idhi yaa alqu ataraaka aqra'a likitaab wa aclama bisunnati rasuuli اllaahi wuxuu buu jaabi wuxuu yidhi fatawaadactu lahu faqultu laa wallaahi waan ku hadlay innaga gobonnimu isticmaalaya inuu wuxuu dhan ka badan yahay oo jaabirgaal yahay oo waxaan o dhan aaminsan yahay khaarijigu laakiin adab alcilmi uu isticmaalay wuxuu yidhi maya waan ismiskiimiy waxaa idhi bumay adaa iga yaqaana markaasuu jaabir wuxuu ku yidhi adoon dhalanin baa aayadahan la soo dejiye oon rumaynay aayadahan ad akhrinayso adoon dhalaninba intii la soo dejiyey baan carab ku kala baxnoon rumaynay oon rasuulka ku raacnay tafsiirkana subanaha noo raaciyey marka waxaad yeelaysaa faina aladii qara'ta qur soo akhridoo dhan wuxuu jaabir ahluhaa hum اlmushrikuun lafdigiisi wey ayadaha soo akhridna ahalkeedu dadka iskale rabbi uu saaray waa almushrikuun walaakin dadkaan ka hadlayna buui waa qowmun asaabuu dunuuban facudibuu biha uma uhrijuu suma taadunaaya in lam akun samictu dalika min rasul lah sal lay slam dhagaha aan beela buui haddaanan ka maqal hadalka asagaa suubana ala slat ha khaldin buui aayadahan waa aayaatu ahli shirki waxaanuu ka hadlahayana waa xukmu ahli tawxiidi labaaan islahayn ha isku qaban marka jaaba dad badan ba ku badbaadiyey cimraan xuseen baa saa u dooday ibnu cabbaas marka sunnadu iyo qur waa maxay waa laba shay oo isdhammaystira oo isfasira diintu sidaasay ku soconaysa sidaa w marka xadaana hadaab bnu khaalid alsdiyu hadaab hudbana waa la yidhahdaa magaciisa hadaabna waa la yidhahda hudbana waa lagu idlaaqa hadaab bnu khaalid alsdi alqaysi xadaana xamaad bnu salamata can abi cimraan abi cimraan aljawni waynu soo maray cabdilmalik bn xabiib wثaabit bn asl اlbunaani can anas bni maalikin anas ibni maalik radi allahu tacala can abu xamza waa inaga soo maray inuu ku leeyay fi saxiix muslim iyo agaa xadii ana rasul lah sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi yakhruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi doona arbacatun imaam muslim wuu isu qabta xadiidka arbacada waxaa iska le riwaayatu abi cimraan aljawni wey ama riwaayada haabit sida sawaabka rajulaan baa isagoo ku wariya laba nin baa laga soo saari doonaa ayib marka maadaama uu jamciyey oo isku qabtay saasuusa isagu u tafsiilinin axmed baa isku qabtay o yidhi can haabit can abi cimraan aljawni wa haabit bin asma albunaani ana rasul lah sal lay qaal yahruju min annaari naarta waxaa ka soo bixi doona afar baa ka soo bixi fa yucraduna bandhigi allahi subxaanahu wa tacaala baa loo bandhigayaa fayaltafitu axaduhum midkood baa milicsanoo daymoon oo ag naarti fiirinaya ama ilaahay fiirinaya subxaana wa tacala fayaquul wuxuu odhan ay rabbi yaa rabbiyow id akhrajtanii minha mar haddaad jahannaar iga soo bixisay falaa tucidnii fiiha igu celin waa ku baryahayaaye fayunjiihi minha ilaahay baa ka badbaadinaya xadiidku waa mukhtasar alixtijaaj bilxadiid almukhtasarna waynu soo sheegnay waa aafa min aafaat اlistidlaal ragga ka hadlay ugu fiican xadiidku waa ibnu khusayma ibnu khusayma show hadde wuxuu la kulmay xilli dambuu ahaa adhowrki buu geeriyooday meelhaastobaki ibnu jariir bay aqranahay waad garanaysaan marka wuxuu la kulmay xilli ahlubidcu ay ka daran yihin hore marka wuxuu isku dayaa saxiixiisa kitaabu tawxiidkiisa inuu kaaga digo alاxtijaaj biاlkhabari almukhtasar wuxuu dhihi iska ilaali waiyaaka wاlاxtijaaj biاlkhabari hayr اlmustaqsi hayr اlmustaqsa cafwan aan la dabagelin la ururinin ilaa aad suura kaamila naskii daliilka ka hesho hala boodin haddii kale waad ku afoobaysa marka xadiikan ikhtisaar baa ku jira riwaayada aynu ku maray fii jaamici tirmidi min xadiii abi hurayra bisanadin fiihi dacf laakiin asalka xadiidka muslim baa u mahrati kacaaye waxaan ku soo maray ka akhriya xadiidka muhim jiddan aad ugu laabataan markaad rabtaan inaad fahantaan xadiidkan xadiikaas muxuu tilmaamay riwaayada axmedna way ka faahfaahsantahay midda muslim min hada lwaji ah, way ka faahfaahsan riwaayada iyo axmed tafsiilkeeda iyo faahfaahinta xadiidka abi hurera kutim fii jaamici tirmidi waxaa weeye afar addoon oo addoommaha ilaahay ka mid a ah. riwaayada taabitna labay jire ma lehe laba addoon ama afar addoon addoomada ilahay ka mid ah oo naarta ku jirta iyo aad u dhawaaqaya aad bay u cabanayaan dhawaqoodii baa xaddhaaf noqonaya ilaahay wuxuu odhanaya subxaanahu wa tacaala bal labadaa soo saara malaa'igtii baa loo diraya ama afartuba bannaankaa la keenaya maxaad ahlu naarka oga qayla badateenoo idinka cabaadinaya ila carruurtu way kala dhawaq kuuliyihin soo markaad waali tahay dadku isku cabaad ma aha markaad qaada mid baa u miraadhayaa si dhagaha ku dilaacisaba midna waa yar xoogu adag yaho waa isar adkaynaya almuhim laba adoon ama afar adoon baa aad u dhawaaqaya u cabaadaya ilaahay baa odhanaya subxaana wa tacala ha la soo bixiyo waa loo keenaya yakhrujuuna arbacatu min annaari waa sidaa marka la soo bixiyo yaa ilaahay odhanaya maxaad saa ugu dhawaaqaysa uga cabaadaysaa soo dunubaad shaqaysateen ma waxay odhanaya ilah waxaan la cabaadaynin waxaan lahayn rabbigiin ha naxariisto ha danqado ilahay wuxuu odhanayaa naxariistaydu waxaa weeye inaad kabti aad kobtaad ka sobcdaad ku noqotaan gala ku noqda meesha barti ladinga soo saaray ku booda naarta qudhigeedii riwaayada rajulaanka sheegtay mid baa naarti markiiba ku boodi amarka reebabu qaadan fatakunu calayhi bardan wa salaama addoonna wuxuu odhanhayaa ilaahu markaad iga soo bixinaysa waxaan rajaynayay inaad dib iigu celinin waa kan kaadaad soo marteen maxaad haysaan yakhruju min annaari arbacatun fa yucraduuna cala allahi soo saaridan waa tee waa markay catowgood batay nimanka libal soo bixiy aynu xaaladooda fiirin aan aragne kan yidhi marka fayaltafitu axaduhum fayaquul rabbi id akhrajtanii minha falaa tucidnii fiiha fayunjihi illaahu minha waa kee waa ninkii yidhi marba haddaad iga soo bixisay waxaan filayey inaada dib iigu celin allow rajadaydusa waa ka fiicnayd ilahi wuxuu maxay rajaadadu ahayd marba haddaad iga soo bixisa waxaan rajaynaya inaan dib adigu celinin ilah wuxuu haddaan laguu celmay hor soc kaa jannadu taganaya ku booday amarka rabbigay qaatana maxay u noqotay bardan wa salaaman afartooduba haddaan afar ka dhigna wadaadda ama labadooda waxay taga hayaan jannada ninna wuxuu ku badbaaday amarka rabbigay uu fuliyey si aan tafsiil lahayn ninna wuxuu ku badbaaday inuu naxariista rabbiga quudareeyo rabbi ilaahay waxaan rajaynaya marba haddaad iga bixisay inaad dib iigu celinin maxalu shaahidku waa maxay waa addoommo naar galay oo laga bixiyey biraxmati arxam الraaximiin kuna galay jannadii ku tagay riwaayada axmed ayadu waxay fayamuru bihim rabbahum ila الnaar fayaltafitu axadum fayaquulu ay rabbi qad kuntu arju id akhrajtanii minha anlaa tuciidanii fiiha fayaquul falaa tacuudu fiiha ku laaban maysid hore u soco marka waxaa go'an waxaa go'an qisada idiin sheegay faahfaahinteedu riwaayadda axmed iyo xadii abi hurra fii jaamic tirmidi qolyaha kitaabka sharxoo dhan waa ku barriqeen meesha lanna xadiid waxay sharxayaan mukhtasara nawwu iskaga boodaba asagu maba agmarinba ayib axaadiista shafaacun buu hoosgeliyey qaado ciyaal sidoo kale wadaaddii xadiidka sharxoo dhanba waxaa xoogow sharxan fiicnayn bay saareen leanna waa xadiid mukhtasaro u baahnaa in lagu fasiro riwaayaadka kale axmed iyo xadiidka abi hurayra radi allahu tacaala canhu fii jaamic tirmidi inaad hadda fahanteen ban u macna xadiidkan iskaga tago xadana abu kamil fudayl bn xusein aljaxdariy wa muxamed bn cubayd alhubari wاllafdu labi kamil lafdigaan sheegi doonno waxaa iskale weedhaas abu kamil qaala waxay dheen labadaa wadaad oo abu kamil iyo muxamed bn cubayd alhubari xadana abu cawaanata wadax bn cabdillah lashkuri can qataada bni eh, dacamata asaduusi asal waxaa weeye in kutubta asaanidooda siday ku timid lagu sheego laakiin waxaan u raacay nin walba aabbihii iyo kunyadiisa waxa weye in ardadu ay la qabsato waaga dambaa meeshu ku yimaada rajulka aad iska yar fahanto laakiin e, ammaanada cinda almuxadiiin waxaa weeye inaadan saa ku sheegto xadina qataada fulaan fulaan aad u bixin hadhow markaad dhammayso ninkii yidhahda qataada waa inaa iyo aad oogu dardarto laakiin kuma noqon karo marka waa iska dareeridha saa wey xaddaثna abu cawaanata can qataada can anas bn malikin qaal qaala rasul اlah sal lay slam yajmac اllah الnaasa ywma اlqiyaama ilaahay baa ururinaya aadamaha maalinka qiyaama fayahtamuuna way murgahayaan lidalika arinkaas waa xadiid koobano waxaa qisadii dheerayd weeye ee banka qiyaama la istaagayay dadko dhan baa meesha layskugu keeni qoraxdaa la soo dhowayn dhakadaa layska saari nin walba dhididka ka dhacay baa la qahay nin loogyaha u tago nin kala barhka nin halkaa dhuunta ninuu la qaba dhididku wuxuu u soconaya hoos afartan mitir kadib buu biyo noqonoo dadka hafinaya waa la rogman dadko dhan baa baabi nabigu wuxuu inoo sheegay dadka qaarkii inay baryahayaan ilaahu mar una kala xukun haddoo doonta naar ba aad dhibka haystade dhibka banka qiyaame ka taagan hawlsanwaa asaga cadaab madax bannaana ah. addoommaha qaarkoodba waxay tamaninayaan in meeshanuu mar laga dhaqaajiyo haddii la doonoba naar lagu shube marka tiibuu iyo xadiidku gaabinaya fayahtamuuna way walbahaarayaan lidaalika arrinkaas qaala bnu cubayd isagu wuxuu yidhi oo abuabu kaamil uusan sheegin fayulhamuuna waxaa lagu ilhaamin lidaalika arrinkaa inay erga dalbaan ah ay shafaaco marka waa isdhammaystiraysaa hawshay ka murgayaan way ka tashanayaan xataa ambiyadaa tashana wada hadli maxaynu samaynaa yaan dirsannaa oo ergeeya bini aadamkii oo isku soo noqon war maxaynu samaynaa la rogmay soo in la kala bax fiicina nin walba wuxuu kasbaday la mariyo meesha ku rogmanay markaasaa ilahay ilhaamku waa maxay waa in qalbigaada lagu tuuro sida wanaagsan inaad yeesho marka ayadaa falka ku hortaaga fayulhamuuna waxaa lagu ilhaamay lidalika ay lialab shafaaca erge inay dalbaan fayaquuluuna waxay odhanayaan low istashfacna haddaannu erge dalbi lahayn calaa rabbina sooma wanaagsanaateen xataa yuriixana ilaa uu noga raaxeeyo min makaanina haadaa bankan qiyaame in taaganna qaala nabigu wuxuu yidhi fayatuuna waxay u tegayaan aadama calayhi salaat wasalaam bay u tegayaan shafaacadaas ninkii beeniya aakhara shuqulkumuu lahaa saasuu anas odhan jiray la socda <laughs> ninkii asagoo de macsiyii dembi ka badbaaday ee asagu ina libaxsan ka taabtaa isagaa cilka roobko man kadaba biاshafaacati falaa nasiiba lahu fiiha saasuu dhihi jiray anas bin malik man kadaba biاshafaaca shafaacada rabbiga cafwan rasuulka iyo ambiyada iyo malaa'igtii ahlu tawxiidka ninkii inkira falaa nasiiba lahu fiiha saciid mansuur baa wariya iyo hanaad ibnu sari fi الzuhdi bisanadin صaxiix fayatuuna aadama nabilah aadam bay u tegi doonaan calayhi salaatu wasalaam fayaquuluun waxay odhan doonaan anta aadamu aadam baa tahay abulkhalqi uunka aabbahood baa tahay khalaqaka allaahu biyadii ilaahay baa gacantiisa kuga abuuray oon amar iyo kun bisaan ku dhihina gacantiisa kuga abuuray wa nafakha allah afuufay fiika gudahaada min ruuxii ilaahay ruuxdiisii iyo naftiisiibuu ku geliyey wa amara almalaa'ikata amray inay kuu sujuudaan fasajaduu laka waa kuu sujuudeen maxay tirinayaan manaaqibtii iyo fadaa'ishii nebiyulaahi aadam uu waxay tusayaan inuu ergayn karo oo uu leeyahay miisaad iyo macaani ku ergeeyo uu leeyahay weliba waxay ku darayeen riwaayaadka qaarkood weliba janatulfirdows baa jannaa deganaan jirtay oo hawlahan waaba hawlahaadii aabbo carruurtanna waa ubadkaadii hadday meesha ka ergeen ishfac lana nooga ergi cinda rabbika rabbiga xataa yurixana min makaanina hada fayaquul wuxuuna lastu hunaakum halkaa ma gaadhsiisani hawshu waa kuulaatay ilaahay wuxuu cadhooday cadho uusan weligii cadhoonin dib dambena uusan cadhoon doonin buu nabiyulahi aadam leeyahay fii bacdi ariwaayaat xadiidkao dhanba waad garanaysaa lastu hunaakum halkaa ma gaadhsiisani ayib nabilahi aadam wuxuu ku cudurdaaranayaa hawsha soo socota fayadkur nabilahi aadam wuxuu sheegayaa khai'atahu gafkiisa allatii asaaba asaabaha bay ka dhigan tahay ee uu ku dhacay gefkii uu ku dhacay ilaahay baa yidhi geedkaa ka fogow geeddii buu ku dhacay nisyaanan ayib fayastaxyi waa xishoon rabbahu rabbigiibuu ka xishoon minha min ajli اlkhai'a gefki uu sameeyey dartii buu rabbi uga xishoonaya oo waa cabsanaya walaakin wuxuu leeyahy u'tuu u taga nuuxan calayhi الsalaaة wasalaam u taga أwala rasuulin bacaahu اllah u'tuu u taga way awala rasuulin rasuulkii u horeeyo bacaahu llah anigu ay u kordhamanta awaladaas marka rasuulkii ilaahay uu soo diray ila اlardi weeye ila اlardi haddaan dhanno kullu rasuulin waa nebi wa kullu nebiyina waa rasuul aynu dhahno aadam baa wuxuu noqonayaa أwal الrusul nuuxna waa rasuulkii labaad buu noqonayaa marka awaliyada ayaan markaa qaydaynaa nabiyulahi aadam waa waa awalu rasuulin bucia ilaa ahli tawxiidi waiimaan caruurtiisii iyo ahalkiisii oo ahlu tawxiid oo ahlu khayr ah oon caasi iyo kucafwan mushrig iyo kaafir ku jirin buu diinka u sheegay oo macallin waxbaroon buu ahaa nabiyulaahi nuuxna waa maxay wa walu rasuulin loo diray ilaa qowmin mukhaalifiin kaafiriin mushrikiin marka awaliyada la qaydi awaliya mulaqa waxaa iska leh nabiyulaahi aadam awaliya muqayadana waxaa iska leh nabiyulaahi fayaatuuna waxay u tegahayaan nimanna waxay leeyiin maya aan dhahno awalu rasuulin dhul laga diro oo ahlo dhul loo diro nabi nuux buu ahaa amaa nebiyullaahi aadam awalkiisuba xaggee ka yimid samada iyo jannuu ka yimid asagu waagi dambana dhaqan dambe iyo aayatiin unbu dhul ku dhaqmaye shuqulba kuma lahayn awali marka awali u laabanaysa mansha'a ah iyo muntahaba u laabanaysa mansha wa muntaha awalu rasuulin waxaa weeye nuux لأن aadam mansha wuxuu ahaa iyo meeshuu ku koray iyo asalkiisu min aljanna farigana waa la sheega dhib ma laha fayأtuuna waxay u tegayaan nuuxan intayna gudogelin waa iloobi karaay cismaة اlأmbiya ayaa meesha ku jirta cismaة ambiyadu ma ka dhowran yihiin ilaahay ma ka ilaaliyo dunuubta waa masale dhib badan laba xaala loo qaybiyaa qabla nubuwa ku mashquuli maayo لأnnu nusuus iyo adila cadba ooma ma jiro ku mayno laakiin ra'yiga ugu macquulsan waxaa weeye ambiyadu intaan rasuul iyo nabi laga dhigan horteed waxay ka dhowrsan rabbi ka ilaaliyaa dhaqanxumo walbo hadhow lagu eedayn doono masalada inaad ogaato haddii markaad aan lagu caleemo saarina nabiga aan lagaa dhiganba xoogow dhaqanxumo lagu yaqaano mooryaan wadooyinka fadhiisto oo meelaha gabdhaha kufsado oo waxhado oo dhaqanxu aad tahay hadhownaata ilaahay baa calaamad nabi baan ahay ma ninkaada shalay faraqa islaamka wax ka furinhaye ee naylaha xadahaye ee guryaha duleelinhaye baa annaga nabi noo noqonay musiibo wey ahlulbidci ahlu sunna waa isku waafaqsan inta hore ah qabla nubuw ilaahay waa ka ilaalinaya rususha iyo malaaig iyo ambiyadaba dhaqan walbo fool oo dhaawici kara hadhow mistaaqyadooda magacooda sharaftooda wayse dhici kartaa qowmkoodii waxaan agtooda ceeb ka ahayn inay ku waafaqaan oo la sameeyaan qabla اnubuwa inaad fahanteen baan u malaynaya ayb taa marka ku mashquuli maaya ama bacda اnubuwa intii la diray ee laga dhigay rusushu waa macsuumuun min masaa'ila biاlijmac macsuumuuna min masaa'ila biاkhtilaaf inta ijmaca aan ku hormariyo ahlubidac iyo ahlu isku waafaqeen rusul iyo ambiyo waxaa ilaahay ka dhowray biاlijmaaci min الshirki wاlkadibi wkulli ma yushciru biاlkhisati kaالzina wالsariqa saddexdaa qodob rusushii ambiyadu waxay ka dhowran yihiin shirki iyo kufri bacda الnubuwa wاrisaala waxay ilaahay ka ilaaliyo ka dhowray dunuubta tilmaamaysa alkhisa liidnaan inaad dun xun tahay oo asalkaaduba aadan nin gobeedba ahayn ninbaa mogta wax badan ninbaa laga sheegay mataan ciidad miyuu ahaa wuxuu idhi foolxumana alla iiga ba'ay fadhi iskaga ba'ay buu i nin quruxsano xooguhu inuu somaali wax dheeriya ismoodahayuu ahaa marka wuxuu idhi foolxumana allah iga bao ninkaa aad aragteen baan ahay waaday taqaanaan meel xunoo liigu tuhmo oon qorsho wanaagsanay inaan fadhiistana hee anaa iskaga ba'ay dadaan marka hamba lahayn oon qajilin oon sariiganin oon is-ilaalin baa meel walba sida daksi iskaga dhacaya kul maa yushciru bilkhisa liidnaan iyo dunxumo wax walboo keenayana ilaahay ambiyo wuu ka dhowray bacda anubuwati wاrisaala muxuu kaloo ka dhowray masle saddexaad bilijmac alkadib been nabi been ma sheego sidiisuba wa inaga soo maray xataa nabigu inuu diiday iljabin in baaqid yar intaan nabigu maka uusan qabsanin ee muslimiintu aysan gaala ka guulaysanin ay quraysh talinayeen ee nabigu soo duuliye qolyuhu u dhaartay baa jira nabigu uu yidhi meesha lagu arko lagu dilo xilli iyo xaranba raggii ah markay gaala jabtay waa kii cumaan bni cafaan nimay iskoy ahaayeen nuugmada waala ka ahaayeen oo loodhan jira cabdulaahi mxuu ahaa ibn abi sarx waad garanaysaa yaa soo magansada oo nabi iiga aan islaamin intaysa seeftu iqaadin nabigoo fadhiya oo carab ay jabtay cumaan baa soo dulkeen intuu soo qariyey soo dhuumiyey ansaar nabigay garab taagan tahay nabi allow cabdulaahi waa kana haddee islaamkiisi ka guddoon nabigu waa aamusay wuxuu doonayey ninkan waa ninkii muslimiinta kala gaabiyey kaatibulwaxyi buu ahaa nabigu ku been abuurtay diinka alluu beeniyey muslimiinoo dhan buu lafa gaadhay mastarkoodii asalkoodii murtad marka wuxuu ah ku dhacay ridda muqallada muslimiinna waa laayey bacdama irtada can اlislaam diintana uu ku been abuurtay nabigu wuxuu hi marka lagu arkaba uqtuluuh wain ra'aytumuuh mutacalliqan biastaari kacba raggi la yidhi buu ku jiray cabdullahi ibnu khatal iyo asaga iyo waa badnaayeen xikram ibn abi jahal iyo diintii la qallimantay soo noqday toobad keen marka wuu soo dulistaa nabigu ka aamusay ansaar nabigay fiirina waxay ka sugahayaan idan yar oo nabigana gacan dhaafaan bay diidan yihiin niman barakaysan bay ahaayeen nabiguna wuxuu doonayaa nabigu ninkan inay seefta qaado oo abaalkiisa fur loogu shubo oo dembigiisa laga gooyo nabigu markuu ninkii dhaqaaqi waayey ansaarna ay gacan qaadi weyday yuu islaamka ka guddoomay tawxiidkii baa loo qabtay waa islaamay markuu cumaan iyo tageen walaalkii yuu nabigu yidhi maxaad ninka aad ugu gacan qaadi weyda maxaad tugaysaan ansaari soo amarka iga hore ogeyn nabi alla waa kaa xushoodhaye wax yar noogu baaqi weyday xoogow yaroo baaqid ah nabig wuxuu laysa linabiyin an wa fii riwaaya laysa linabiyin khaainaة اlacyun nabi looma ogolo af iyo uur iskhilaafsan iljebin baaqid howlaha howlo waxaa weeye howlo dhallinyara aan dhahon mise howlo ciilasuu baan dhahaa waba cyaarsuuqaana dhihine duqay waaweyn baa mararka qaarkood isticmaashee <laughs> aan dhahno marka dhaqan gobeed ma aha allahuma inay daruura keentaba mooye ayib marka ambiyadu looma ogola been wax la yidhaahdo beentu waa wax liid waxay duraysaa waa naqiid he naqiid risaala wey risaalai nabinimo waxay ku dhisanta cala alamaanati wasidqi been axad sheegay goormaa la aaminaa idan alambiyaa waa macsuumuuna can alkufri washirki labana وعن كل ma يشcر بالkhisة kالزنا والsرقة وعan الkdib saddexdan basl ambiya waa macsuum bay ka yihin maxaa ku soo hadhay kabaa'irta kale iyo sakaa'irtu jumhuur السلف الصاalح wa jumhuur أhli الbidac waxay u badan yihiin ambiyadu inay macsuumiin ka yihiin can jamiiع الكabا'ir dunuubta waaweynna ilaahay baa ka ilaaliyey waa madhabu jumhuur السلف الصاalح min أhli الفiqh والأثر wa jumhuuri أhli الbidaci min الأشhaaciraةi وغayrihim maxaa soo hadhay waxaa loo badan yahay ambiyadu inaysan macsuumiin ka ahayn can dunuub الsakaa'ir loo badan yahay baan ku idhi la soco hadda taana waa kabaa'irtii wixii khuseeya sakaa'irta middaa sakaa'irtee loo badan inaysan ka dhowrsanayn oon macsuumiin ka ahayn kuma jirto sakiira khusaysa kufri hadday kufri sakiiraba yeesho weeye fahba hadda sakiira been ku tacaluqda sakiira ku tacaluqda maa yushciru bilkhisati wadanaa shuqulkuma laha sakaair kale laga hadlaya sakaair kale laga hadlaya marka jumhuur salafi saalixna waxay qabaan iyo ahlulbidac badankoodba inaysan macsuumiin ka ahayn can isakaair waxaase laisku waafaqay sakaairta laftirkood ambiyadu hadday ku dhacaan binaadka waa ka duwan yihiin loo loo islamarkaasa la baraarujinaya waa lagu canaanaya islamarkaasa ka toobadkeenaya ma jiraan nabi dembi ku dhacay oo ilaahay sheegay ama rasuulku sheegay oon toobadiisi aan la sheegin iyo inuu toobad jeeray uu ka noqday hadday khaldamaan aadamuhi ayagu waxay kala duwan yihiin aduu haddaad khaldanto qumanadaa qoorta kuugu jira saad u qalaflayn ee isula saxan tahay inbaad qalaf dhihi ambiyadu ay sakatiyaan baa laleeyahay maya ka daaya waa la qabanaya xataa si aan habboonayn oo ilaahay markaa uusan jeclayn hadduu nabigu u dhaqo iskaba bannaanba asal guud marka la fiiriyo waa la qabanaya cafa allaahu lima adinta lahum u lama dibmarinin maxaad ogu fasaxday ilaahay ku cafiyey maxaa la hormariyey cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin sidaas weeye nebiy muusa nebi nuux nebi aadam nabi walboo la sheegay daawuud nabi walboo la sheegay xoogow ilaahay markaa uusan jecin inuu ku dhacay oo sakiira min asakaa'ira waxaa daba taalla towbadiisii iyo ka toobadkeenkiisii markaasuuna ka fiican yahay marka hore lanna towbadu waa lagu dallacaa kamaal baa ka dhasha ilahayna tobadu wuxuu ka jecel wax walba somayna soo marin idan taas weeye loona qiri maayo tobaduna waa la sheegayaa marka ku khaladkaaga iman mahayo meesha aad nabiga kaga dayan meeshaadan kaga dayanaynin ficilkooda oo dhanba ku dayashuu mudan yahay lanna waa lagu cadeeyey mawaadica azalali wاlkhaطa'i binas baa lagugu cadeeyey maca atawbati wاtarqiya marka ma dhihi kartiin ambiyada la yidhi ha lagu daydo say u khaldamaya waa sheekebarre midda ayadaa khaladkii hadduu ku dhex qasan yahay afcaashii iyo khayraadka kale baan wareeri lahayn waa khalad cayiman ilaahay baraarujinayo ay ka toobadkeenayaan ama adigoo kale baabkaadu baab kale wey intaanu kaga tagna waay xamishaa baxi dheer laakiin kama gaaro intaa waxaa wey waa dhiig joojin baa la yidhahdaa in isfahmay fayatuuna nuuxan nuux bay u tegi doonaan calayhi salaatu wasalaam fayaquulu nuux uu odhanaya isaguna sidoo kale lastu ma ihi hunaakum halkaa ma gaadhsiisani maxaa jiri nabi allow fayadkur wuxuu sheegayaa khaii'atahu gafkiisa allatii asaaba oo ku dhacay gafka nabiyulaahi mnuuxuu ku cudur daartay laba arimood weeye riwaayad kale mufasaladaa sheegtay mid waxaa weeye ilaahay baan weydiistay buu leeyahay hawl aan markaa aanan fasx u qabin waa u dhihi jiray ina bnii min ahli waina wacdaka alxaq waanta axkamu alxaakimiin ee lagu yidhi inahu laysa min ahli inahu camalu ayr falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin dembi weyn buu nabi nuxta dhigahaya wuxuu leeyahy maya hawshaas maanta shafaaco uma dhaqaaqi karo soo ninkii maalinkii intaa ku sakatayey mi inagu hadda wargeennu war kalo wey wuxuu kaloo nabigu odhan doonaa ilaahay baa intaan bariyey yuu duca iga aqbalay markaasaa adduunka wuxuu joogo dhan la rogay rabbi laa tadar cala ard min alkaafiriina dayaaran bu wuxuu leey maanta amaa lai qabsada soo aniga dadka baaba'shay maah mar hadday sidaa tahay aniga ma ergeyn karee bal axad kala dirow leh nabigu ma dembi buu galay dembiso weyn ma aha laakiin wuxuu arkaa isagu waa meeshii la ohan jiray xasanaat اlabraar sayi'aat اlmuqarabiin baa la yidhahdaa waxaad u adaa loogu dhawaan kula fiican yaa ambiyada iyo rususha malaagta wuxuu ka yahay sayi'o lean dadku isku meeqaan ma aha isku rudbo ma aha idinku waad og duqaydu waxaan laga yeelayninba waa laga dhalinyarada laga yeelaya rag wax laga dhagaysan baan dumar laga yeelaynin dumar wax laga dhegaysan oo laga yeelay oo lagu cudurdaari baa ragga aan laga yeelin nin weyn hadduu carro laga dhegaysan maayo gabadh laakiin hadday carto waay leedahay umanta soo car yaan lagu dili gadaal baad marsanaysa adaa ku dagaalamay dadku isku rutab iyo isku darajo iyo isku meeqaan midna ma ah wax markay ambiyadu rusushu u arkaan dembi inuu yahay yaa inagu agteen dembiba ka ahayn dembiba kama ah nabi eh, nabi nabi nabi nuux aayadda hore huud markuu u badan yahay muxuu ku khaldamay umuum buu ku dhagay umuum umuum buu ku dhagay aan uusan la soconin takhsiiskiisa waa intaa un ahalkaada kaxaysaa la yidhi ahalkiisa yaa ku jira ah, ahalka wuxuu u qaatay ahalkii nasabka ilahayna muxuu u jeeday ahalkii diineed lafdi mujmala ama cumuum ku jiro ayuu nabigu yuu faham ahaan ku sakatiyey tiiba wuxuu ka dhigay inay tahay dembi weyn ayib idan ilaaha waxaan kaa baryaaya inaadan aanan mar dambe hawshaa ku dhicin waa ku cudurdaatay suuradda ka akhriya laftarkeeda tanna markii la rumayn waayo oo kun sano iyo ka badan intaa nabigu ubataynayey oo si walba ugu sheegay suuratu nuux baa lagu faahfaahshaye ayuu ilaah kuwa waa ka samraya waxba kama soo socdee israace waxba ha ka reebin wixii markaa aniga i rumeeyey mooyeen ahluaddunya o dhan baa lagu gadaashay wixii aan in yaroo doon lagu qaaday waxaan ka ahayn labadaasuu nabigu ku cudur daaranaya calayhi isalaatu wasalaam fayastaxyi waa xishoonaya rabbihu rabbi buu ka xishoon minha min ajli اlkhai'a walaakin wuxuuna uutu u tagay ibraahima calayhi الsalaatu wasalaam aladii ittakhada allahu rabbi uu ka yeeshay khaliilan widay uu ka dhigtay iyo saaxiib wanaagsan rabbi uu jeclaa baa loo jeeda faya'tuuna ibraahim bay u tegi doonaan muslimiintu iyo ahlulmowqifkao dhanba waa la wada dacwoonayaan fayaquul wuxuu odhanayaa nebi ibraahimna lastu hunaakum meeshaa ma gaadhsiisani maanta xilkaa ma qaadi karo allana ooma ergeyn karo wayadkur wuxuu sheegi maanica u diiday khaiatahu alatii asaab wuxuu sheegayaa gafkii uu ku dhacay alatii asaab ee asaabaha gafku nabiyullahi ibraahim sheegtay waa maxay saddexda arrimood saddex sarbeemood buu le ama maanta dembi lagaaga dhigaa waad garanaysaan markii la yidhi aan ciiddu u baxno soo bardodananakee wuxuu hi faqaala inii saqiim wuxuu anugu waan xanuunsanahay xoogu waa dhukubaysnaaye ordaya wuxuuna rabaa intuu dabamaro inuu asnaamta ka shaqeeyo taa waa qodob qodobka kale bal facalahu kabiiruhum yaa baabi'iyey weydiiya kan ufedhaweyna faaska haysta waa qodob iyo xaaskiisii markuu gaalkii faajirkaa inuu kufsado uu damcay ama uu ka dhaco uu yihi waa walaashay iyaduu la hadla wuxuu u sheeg dhaqan wuxuu lahaa haddii nin xaas quruxsan wata uu soo maro uu ka dhacahaya laakiin walaashaa iyo hooyadaa iyo maxaarimtada kaa taaban maayo haddaad tiraa waa walaashay eedaday waa habaryartay waa hooyaday u kaa leexanaya haddaad tira waa xaaskay keenbilaadbu meel baad ka heshay iska warijibi buu wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa walaalkay weeye walaalkaa baana ahay aniya adiga unbaaba adduunka maanta ahlu tawxiida muslimad baat isku diin baan nahay halkaasu ujeeday saddexdaa qodob keliya yunbrahim qoonsado wuxuu le maanta ama lagugu qabsadaa ergama qaadi karee bal axad kale ee kaxeeya saddexdu marka waa macaariid nabigu inoo sheegay faqaala inii saqiimun iyo bal facalahu kabiiruhum iyo waa walaashay inamaa maaxala ibraahiima can iddiini nabiga ino ala diinta ku difaacayay gabadha cirdigeeda in la banaysto yuu ku difaacayay asnaam buu ku baabi'inayay waa sarbeebo diin lagu difaacayo oo anfacayo laakiin intuu ruuxu ilaahay yaqaano subxaanahu wa tacaala ayuu rabbi ka baqaa intaad alla taqaan awooddiisa sifaadkiisa ilaahay qadarkiisa iyo jalaaladiisa weynankiisa aad qadarina qalbigaada ku ilahay ka cabsataa laakiin markuu caadi ku yahay ilaahay maaa mayaa dambe ilah waxaan ku leenahay dadka meesha ka sii daa yaa ma og tahay waa laba kala baad marka somalia waxay dhaheen libax nimaan aqoonin bahe lax karita weeye alla nimaan aqoonin baa ku degdega ayib fayastaxyi rabbahu rabbigii buu ka xishoon minha min ajli اlkhai'a walaakin utuu u taga muusa calayhi الsalaaةu wasalaam u taga aladii kalamahu اllahu rabbi uu la hadlay mubaasharatan baa loo jeedaa bilaa waasita ila ambiyo dhan ba ilahay la hadlay oo de waxay u dhiibeeya laakiin waa bilaa waasita kalamahu اllahu bilaa waasita wa acطaahu uu siiyey atawraata tawraad uu siiyey iyada waa muslimiintu waa la hadlahayaan waxay nabi muuse ilaahay baa ku barakeeyey nabi bani israa'iil baa tahay ilaahay baa kula hadlay ku doortay towrad kuu dhiiboo gacantiisa uu ku qoray waxaa weeye gaalka u weynaa adduun baa lagu diray nabi kaa fiican ma jiree na kaxee na horqaad ilaahay la hadal nooga ergee wax kale ma rabna hadna la kala xukumo meeshaan mar waan ka dareer haddii dowla jahanama la isku shubo saasay leeyihin culayska haystay dhibka meesha ka jira ilahay naga badbaadishay qaala wuxuu yidhi nabigu fayatuuna muusa muusay u tegahayaan fayaquul wuxuu lastu hunaakum lastu hunaak meeshaa ma gaadhsiisana wey yani ma ergeyn kara maanta wayadkuru wuxuu sheegay nabiylahi muusa khaiatahu gafkiisii buu sheegay allatii gafkaasoo asaabo oo ku dhacay fayastaxyi waa xishoonayaa rabbahu waa ka xishood minha min ajli khai'a gafku nabiylahi muusa ku dhacay oo uu sheegto waa maxay waa ninkii gaalka uu dilay isagoon loo fasixin ninkii mishiicadiisa ahaa ee tolki qoyskiisa ahaa iyo kii qibdigaayo waa ishaysta markuu u yimid waxaa war ka daa idan feer buu ku qaaday nabiyullaahi muuse oo kii yidhi hada min camali الshayطaan inahu caduwu mudilun mubiin ilaahay buu dembi dhaaf weydiistay faafara lah ilahay baa u dhaafay suuradda qasaska aqriya hawshaas khaladkaa yarka ah yuu nabigu maanta ka cabsanaya maxaa yeelay qatliga dadka in la dilo bilkufri washirki lagu dilo waa xukm sharci ah caqliga laguma ogaado waa cuquuba sharciya idan rabbi bay u baahan tahay sharci bay u baahan tahay marka inuu bilaa idan aalimka uu dilay yuu nabigu ka cabsanaya ayb in kufriga ruuxa loo dilo ma aha usuusha ay ku ijmaaceen usuulu diin اrusul wاlambiya ma aha oo xukun kufrigu uu keensado laakiin waa inuu ku keensado bisharcin wa tashriicin usuusha waaweyn ilah keligii in la caabudo oo axad kale aan la caabudin waa asal diinado mujmaca bayna الrusul min abina aadam ilى muxamadi calayh الsalaaة wasalaam ama alqatl bاlkufri laysa mima ajmacat calayhi اlanbiya wالrusul ayb taa iska ogaada dhib ma laha walaakin uutuu u taga ciisa u taga ruux allahi wa kalimatahu ciisihii ahaa ilaahay ruuxdiisii ilaahay uusan ka abuurin biyo bini aadam iyo haweeney iyo lab isu tagay uusan ka abuurin ama rabbigay lagu abuuray ayib utaga wakalimatu weedhi alla ahaa amar rabbi ku yimid fayatuuna ciisa ruux allahi wakalimatah bay u tagaayaan fayaquul lastu hunaakum halkaa ma gaadhsiisani walaakin uutuu muxamadan nabiylahi ciisa wuu cudur daartay asagu nabiylahi ciisa ugu fog wuuu ku cudur daartay markaad fiirsa adiga caqliga adeerka wuxuu leeyahay ciisa dembi asagu ma sheeganayo wuxuu leeyahay laakiin waxay dhaheen soomaaliya cadhada iyo qabo yaa biyo loo tontoomaa marka wuxuu leeyahy nabiyullaahi ciisa anugu waxaan ka baqahayaa aniga hooyaday baa nala caabuday dad baa nala caabuday carada kuwaa loo qabo inay nagalafataan ka baqiye ma ergeyn karee nabiyullahi maxamed aada waa lay caabuday oo nasaariya balaaya caabuday hooyaday bay ilaah ka dhigteen waana roogeen kuwaas marka waxaa weeye bal nebi maxamed wejiga ku qabsada intaasuu ku cuda nabiyullahi ciisa wax khadiya asaguma sheega nin kale wlaakin utuu muxamadan u taga calayhi اsalaa wasalaam cabdan u taga wey qad ufira lahu loo dhaafay maa taqadama min dambi wama taahara addoonkaa wixii hore iyo wixii dambeba loo dhaafay u taga haydii ergeeye qaala wuxuu uhi jaabir maayooda mimsa anas wey saxaabigan soo wadna waa kuma anas qaala anas wuxuu yidhi qaala rasul lah sal lay slam fayaatuunii way imanayaan bini aadamku faasta'dinu calaa rabbi rabbigaan idan weydiisan iska boob astaboob lama rabe idanba fa li waa la yidmi inaan ergeeyo faidaa ana ra'aytuhu ilaahay markaan arko ilaahay markaan arko subxaana wa tacaala waqactu saajida sujuud baan la dhacaya waxay u baahantahay ergadu maog tahay muqadimaad bay rabtaa iyo baalal ay ku duusho fayadacunii ilaahay waa idayna sujuudu iidayn maa shaa allahu intuu rabbi doono markaan sujuudo maxamed oo kaclay dhihi maaye ilaahay in nabara ii kaadinaya fayuqaalu waxaa la odhan markaan cabaar sujuudsanaado yaa muxamed irfac ra'saka maxamed oo madaxa qaad qul dheh oo ergo tusmac waa lagaa yeeliye waa lagu maqlahayaay wasal weydiiso oo waxaad rabtana weydii tuctaha waa lagu siin ishfac tushafac ergee ergada waa lagaa qabanaya waa lagaa yeelaya fa arfacu ra'si madaxaan kor u qaadi faأxmadu rabbi rabbigay baan mahadin bitaxmiidin mahad iyo ammaan xilligaasaa loo sheegi laa uxsitaran calayka anta kama tanayd calaa nafsika uma ashfac waan ergeynayaa fa yuxaddu lii xaddan xad baa lay qaban tiraa lai sheeg ergee dadkaa intaa dhanna u ergee baa la odhanaya marka hore loo sii dayn maayo fa ukhrijuhum waan ka saarayaa muslimiinta min annaari wa udkhiluhum ljanna jannaan gelinayaa yani ilaahay baa ii fasixi wey inaan ka saaro jannana ay galaan uma acuudu waan laaban mar labaad fa aqacu saajidun sujuud baan la dhachaya fayadacunii wuu iga tega rabigay maa shaa allahu an yadacanii intuu doono inuu idaayaa sujuuda lai daynaya uma yuqaalu irfac raas waxaa la odhan doonaa intaa kadib irfac raasaka yaa muxamed maxamedow madaxa kor u qaad qul dheh oo wax sheego tusmac waa lagu maqlayaa waa lagu ajiibaya ka dhigantaha hadda sal weydiiso tucta waa lagu siin ishfac erge tushafac waa laga erge aqbalayaa fa arfacu ra'sii madaxaan kor u qaadaya fa axmadu rabbii rabbigay baan mahadin bitaxmiidin mahad yucallimuniihi rabbi rabbigu barayo yucallimuniihi rabbi uma ashfacu markaas haddana aan ergayn fayuxaddu lii xaddan haddana in kala lay qaban faukrijuhum min annaar naartaan ka bixinaya biidni rabbi baa lagaga bixin wey waudkhilhum اljanna jannaan gelinaya qaala nabigu wuxuu yidhi cafwan raawi raawiga anas weeye falaa adri ma ogi fi اثaaliثati marka saddexaad aw fi الraabicati iyo markii afraad qaala inuu subanuhu yidhi faaqulu waxaan odhan inuu saddex goor hawshaa nabiga ku celiyey iyo markii afraad adalka yimid ma la kala xusuusta wey faaqulu waxaan odhan ya rabbi rabbigayow maa baqiya fi الnaari ila man xabasahu اlqur'an kalabax kitaabkaa qaba weeye hadi nabigu waa dhammeeyey maa baqiya fi الnaari naar kuma hadhin ilaa man duul mooye xabasa uu xanibay alqur'aanu qur-aanku uu ka xanibay min alkhuruuj min annaar naar in laga soo baxo dadka qur-aanka xaniba waa kuwe waa alkafara saxaabao dhan baa ka soo hadashay aayaduhu waxay ka hadlay inuu yahay inay yihiin ahlu shirki ninkii yidhahda marka mushrik baa aakhara janna geli naarna ka soo bixi xadiidkan uu beeninayaa ogaada hadda maa baqiya fi الnaari ila man xabasahu اlqur'an ayb ay wajaba alayhi اlkhuluud ay wajaba calayhi اlkhuluud waxaa ku waajibay inuu naar ku waaro qaala bnu cubayd xabashu eh, quraan baa lagu fasiraya qaala bnu cubayd wuxuu yidhi oo uusan dhihin waa abu kamil fii riwaayati wuxuu ku yidhi qaala qataadatu qataada wuxuu ku fasiray ilaa man xabashu اlqur'aan ay wajaba calayhi اlkhuluud waa saxaade waa iska fahmi kartaa in loo jeedo ahlu tawxiidna dee shabaca u furan weeye ahlu shirkina qur xukumay inay naar ku xadana muxamed muana mamed bashaar bundaar qaala idan qolyahan odhanaya waxaa laiskugu cudurdaari shirki iyo kufri wixi o dhan baa iskaga darmanaya wax u kala soocan ma jiraan wax u kala soocan ma jiro dadkan naarta ku waaraya iyo dadkaan ku waarayna faariq udhexeeya muxuu ahaa kana waa ahlu tawxiid kana waa ahlu shirki wاlcilatu waxaa waajiba an tatarida fii macluulaatiha wlaa yajib an tancakisa cilalka sharciga ah ama alcila acaqliya yajibu fiiha اliraad wاlincikaas ama alcilal sharciya takhsiis baa geli kara laakiin xagga inkaaskuu ka gala takhsiisku laakiin xagga idiraadka kama galo kullu mushrikin waa inuu naar ku waaro kullu muwaxidinna waa inuu janno ku waaro hadi cila muarida wey haddaad marka tiraado nin abuuto iyo ahlu qaabuun caabudi jiri iyo awliye iyo aboodi daba taagnaa iyo kii muwaxidka weligii ilaa ushrigelin baa isku meel tegaya waxaaba ka daray kii zinaystay iyo kii waxaday waxaa ka dembi weyn midka cafan kii waxday kii wax zinaystay ama miskiinka asagaa ka dembi weyn kii ilahay khayrkii caabuday saan bu fahamteen usuul caadiliin saa u fahma ninka awliyada baryahaya ilaa heyrkii wax u gowracaya ee u sujuudaya ee awliyaale adeegta ku haya hadda goor baa idinka shekeeyey sagaaan iyo maay ahay sagaaan iyo labadii ama sagaaan iyo kodii had baan taqriiban yaa qolyo geel shubanhayaa meel ku mara anoo socota ah hadda sheegi maayo niman baxanaaq haddaa sheege marka marka waxay leeyihiin hala irmaanay meel ka shubahayaan ceel xaran oo aan biyo badnayn yaa ku galloobay baan u malaynaya marka waxay le alle ya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyo lake aaminkan ma iloobin wax badan bay wadeen laakiin intaasoo ii darayd baan ka qabtay yaa laisku daray alle ya allow ambiyaashow awliya allah maxaad keentaan laydinka fadhiya ilbiyo lake oo geela lagu waraabiyo ma alle keligii baan ku fillayn geela inuu waraabiyo aafo kuwa sidaa leh iyo kii xoogu nayl xaday midna waxaa laga yaabaa in la cadaabo waa waa naylaha oo qolyaha mushrikiinta u cuurdaara ninkii ilaahay khayrkii caabuday ee mushriga ahaana weligii naar taaban mayso oo lagu cadaabi maayo shirkiga asaga ah leesh waa macduur bal aafada eega hadda waa diintii oo la qalbiyo toban jeerba ba waxaan ku hada diinu ibliis laa diinu muxamadin mushrik ayaasaa cudurdaar heli oon la taabayn oo xataa aan lagu isaab lanno macsiba agtiisa ma ah la xisaayan maayo ninkii qaalin xabayna waxaa waa dhici way dhici karta in lagu cadaabo ku leehay lanno waa saaxiibu kabiiro kanda muxuu yahay saaxibu shirki wa kufri macduur yaani mawaasiinta khariban in la saxo u baahan wey iska ilaaliya waxba ku mashul hawsha iyada alfun daliilin baa hawsha aad ka heli kitaab walba akhrida waxaad ku arkaysaa hawshaad mushrik baa loo cudurdaayay daliil diidan baad arkaysa waxadadna maxamed muana bashaar cafan abu musa albasri aan wa maxamed bashaar bundaar qaala xadaanaa ibna abi cadiy magacii baa tiraa wadaadka maxamed ibn ibrahim ibn abi adiy maxamed ibn ibrahim ibn abi cadiy can saciid abi caruba ahbat الnaasi fi qataada la abat naasi fi qataada inuu yahay baa loo badan yahay can qataada bn cabd sadusi can anas bn malikin qaal qaala rasul la sal ly slam yajtamicu lmuminuuna muminiinta kulmaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaama fayahtamuuna way la murgayaan bidaalika mowqifka la taagan yahay iyo banka qiyaama dhibka ka taagan aw amase yulhamuuna waxaa lagu ilhaamin oo lagu ajajin oo lagu dhaqaajin dalika shafaacayo erge inay dalbaan fadakara wuxuu sheegay bimili xadiii abi cawaana yani saciid fadakara daakirku waa kuma saciid wey saciid ibn abi caruba can qataada bayaan hadda marayna riwayada hore waxay ahayd riwaayatu abi cawaanata can qataada soo ma ahayd abi cawaana can qataada ayib tanna waa saciid can qataada qaala fi lxadiii wa qaala wuxuu yidhi weeye saciid fi lxadiii xadiidka uu ku yidhi uma ataytuhu cafwan uma aatiihi araabica mar afraad baan ilaahay u tegi aw acuud raabica mar afraad baan noqon faaquulu waxaan yaa rabbi rabbigayow idan waa jamiye asagu ayb jami oo waxa ku jira laa adri oo cad ma ah waa maxay hadalkii oo ka kooban uma aatiihi raabica aw acuud raabica inay raabica tahay wuu jamiye wuxuu un ku shikiyey keliya ma ityaanba mise waa cawd laakiin inay raabica tahay isagu waa jamiye inaad fahanteen ba ilata faaquulu waxaan yaa rabbi rabbigayow maa baqiya jahanabo iyo naar kuma hadhin ilaa man xabasahu اlqur'aan qur-aanku ninkuu xanibay ee naar ku waariya mooy axad kale ma hadhin alutxid dhan waa baxeen wey macnaha laga hadlayo xadna mxamed bn muan abu musa basri min shuyuu jamaca xadna mucaad ibn hishaam qaala xadatanii abi abi hishaam ibn abi cabdilahi dastawaay can qataada can anasin hadda yaas mutaabiceeye abi cawaana can qataada saciid can qataada hishaam can qataada can anasin radi allahu taa can anas bn malikin qaal ana nabiy lah sal slam qaala wuxuu yidhi yajmacu allahu lmuminiin muminiintu ilaahay kulminoo ururin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama fayulhamuuna waxaa lagu ajijin oo lagu dhaqaajin lidalika arrinkaa waa maxay inay erge iyo shafaaca dalbadaan oo ay ambiya madaxa wejiga ku qabsadaan fadakara wuxuu sheegay bimili xadiiihima xadiii man xadiii saciidin can qataada waxadiii abi cawaanata can qataada xadiikooda kaleu sheegay way dheeraayan soo maray wadakara ila wuxuu rabaa inuu waxa u dhadhexeeya keliya kuu tilmaamay intay ka wada socdaan horaan buu soo hormariyey wadakara fi raabicati markii afraad wuxuu sheegay wadaadka hishaama inuu yidhi rasuulku faaqulu ya rabbi rabbigayow maa baqiya fi الnaari ila man xabasahu اlqur'an ay wajaba alayhi اlkhuluud ay wajaba calayhi اlkhuluud alqaacida altafsiiri waa maxay tafsiir الraawi أwlىa bilqabuuli maa lam yukhaalif aahir baa la yidhahdaa saxaabigu taabicigu culummada xadiidka wariyey say ku fasiraan baa u habboon in la aqbalo allahuma inay khilaafto aahir اnas lann aahirka in la qaato waa xuja harciya aahirka nusuusta in lagu dhego waa xuja sharciya ninkii garab mara waxaan leenahay tawiil kaluu qaaday wax kalaa u muuqda laakiin aahiru nas baan ku dhagayna laakiin tafsiirka raawigu hadduu waafaqsan yahay aahirka naska fahuwa wlaa biاlqabuul tafsir raawi wlaa biاlqabuuli maa lam yukhaalif الظaahir iska ilaali hadda ashaacirna maxay ku yidhahdeen wa min usuul اlkufri abu cabdillahi sanuusi kitaabkiisa loo almuqadima اlkubra wuxuu yihi usuul اlkufri sabcatun kitaabkiisa almuqadima الsuqran wuxuu yihi usuul اlkufri sittatun o aliijaab الdaatiyu wالtaxsiin اlcaqliyu wالtaqliid الradiyu wuxuu yidhi maxay ahayd wالrabt اlcaadiyu wالtamasuk bidawaahir الqur'ani fi usuul اliimaan wالtamasuk bidawaahir اlkitaabi wasunati fi usuul اliimaan wuu tiri wuu waday iyo iyo aljahl اlmurakabu wاljahlu biاlusuul اcaqliyati lixdaasoo ka dhig ama toddobadaas markaasuu miaaliyey alraxmaan cala alcarshi istawى lima khalaqtu biyadaya am amintum man fi الsamaaءi wuxuu idhi in la qabsado lagu dhowaa min usuul kufri daahirkooda in la qaato usuul kufri atamasuk bidaahir اlkitaabi wasunna waa maxay fii masaa'il اliimaani waa min usuul kufri aafaalkaasay ka timaada aadamahoo dhan nin walboo diin khariban ama diin saxan haysta meesha ugu horaysa uu ku badbaado waxaa way inuu ixtiraamo wixii rasuulkiisi iyo asalkiisi laga wariyey waa inaad ixtiraam iyo qadarin aada u hayso wixii laga soo xigtay nabigaadii iyo rasuulkaadii una aragto inuu iimaan iyo wanaag iyo khayr iyo nuur yahay haddaaba marka u horaysaba aada durto wanaaggii laga soo xigtay rasuulkaadii iyo ambiyadaadii maxaa kuu dhiman halis wey hawsha waa meesha u daran haddii qur-aankii iyo sunadii nuur iyo hudaaha ay noqotay usuul kufri xaggee la aadaa wadaadkii saawi ahaa baa tafsiirka xaashiyada cala jalaalayn kusoo qaatay sharixiisa yarka uu saaray jawra tawxiidna wuu kusoo qaatay wuu sharxaya wuu difaachaya marka isku diin ma nihin dadka ayaga ah marka usuushooda la laazamayo waan kala dhaqaaqayna marka aaskaga ilaaliya hawsha ayadaa وxadثna محمد بن منhال الضرير xadثna يزيد بن زريع البصري xadثna سعيد بن cروبة وهiشhام صاaحب الdstوائي halkan wadadaa ku khaldamay waa hal nin waxa la sheegay وهiشhام بن أبي cabdاللahi الdstوائي وهiشhام baa noo warramay صاaxiب الdstوائي ninka imaamka هiشhaama dukaan dukaan lu ahaa dhar buu gedi jiro oo ka ganacsan jiray dharka wuxuu ka keeni jiray magaalo la yidhahda dastawa dastawa waa magaalo ku taalla gobolkan ahwaas la yidhahda ama axwaas carabtu yidhaahdaan ku yaalla eeraan ee dadkan sunniyiinta lagu baabi'iyo iyuu dharkaa ka keeni jiray dharka uu keeni jiray baa loogu magac marka waxay ka dhigan tahay wa hishaam saaxibu lbazi addastawaa'iy hishaamkii dharka dastawaaga iibin jiray dastawa waa nisba ilaa qaryati dastawa aw madiina dastawa marka waxaa go meesha mawsuufkii oo dharkii ah bas tijaaradii iyo ganacsigii baa meesha ka go-an ee ma aha inuu yahay hishaam nin ay saaxiib yihiin dastawaa'i nin la yidhaahdo ma ah waa nin xirfadii mehradii baa laga hadlaya can qataada ibnu dacamata saduusi can anas maalikin qaal qaala rasul lah sl lay slam xadiidkaa waa haray xa waa xadiid labaad wa xadiidna ariiq labaad cafwa mise dariiqyadu waa fara badan yihin hadda meeqaynu marayna abi cawaayinoo ka soo bilowna can qataada waxaa ku xigay saciid can qataada waxaa ku xigay hiشham can qataada hadda hishaam ayaa socda weli waxadana abu hasaan almismaciyu magaci baa tidhahde mali bn abdwaaid mali bn cabdاlwaaxid wmxan muثanى qaala xadana mucaad wa huwa bn hishaam qaala wuxuu uhi xadaanii abi aabbihii baa ii wariyey ii tabiyey canqadada iga tabiyey xadaana anas bnu malik waa muhiim jiddan lannu wuxuu dariiqada u soo celiyay dambe qataada waxaa lagu eeyaa tadliis hadda laakiin muxuu ku yihi xadaana xadana anas malik an nabi sal slm qaala wuxuu uhi yakhruj min annaari naarta waxaa ka soo bixi man qaala laa ilaaha ila allah ninkii towxiidsaday wa kaana fii qalbii qalbigiisuna uu ku jiray min alkhayri wanaagga xaggiisa maa yazinu wax u dhigma shaciiratan xabad qamadi ah ama heed ama garbi ah uma yakhruju min annaari ilan garbido lama yaqaano qamadi baa taqaanaa laakiin shaciiriya qamadi way kala duwan yihiin midna xintaa la yidhahdaa iyo qamci midna waxaa weeye shaciiro way yartahay garbi iyo heed iyo waxaasaa la yidhahdaa uma yruj waxaa ka soo bix man qaala laa ilaaha ila اllah wa kana fii qalbihi min alkhayri maa yazn wax dhigma buratan xabad bura burkaana amadida ah burkaa qamadi ah ka baxaa kenya gobolahan galbeedku ka baxaa marka hadda aad aada naarog dhulkan buurta ka daadegtaba dhulkan kalena aad weli fulin dhulka midigta ka iyo bidixda beeraha laga beero burbaa u badan waan tago waa fiiriye anugu wuu ka baxa kenya waa lagu abuuraa asagoo shiidin unbaa bur idinku taqaanaan oo budaa isagoo masagoo cadow xabada oo badar iyuu jiraa ayib kadib marka la shiido iyuu budada noqdaa maa yasnu wax u dhigma buratan qamid u dhigma uma yukhraju waxaa laga soo saaraya min naarta laga soo saaraya man qaala laa ilaaha illa allah ninkii tawxiidsaday wa kaana fii qalbi min alkhayri maa yزin wax u dhigma daratan dhurcaso ama wax walboo yar darada de nagu dhurcasaan u naqaana ila yada baasha yanta yara socota dara qolyahan hadda dambe bini aadamkan ee qolyahan sayniska lagu mashquul darada waxay u yaqaanaan wax walboo yar ayb oo ishuba qaban karin in lagu arko telescope ama mijhar lagu arka mooye zaad bnu minhaal wuxuu ku daray fii riwaayaatihi ibnu minhaal fii riwaayatihi wuxuu ku daray oo ku darinoo hadde meesha ka baxay asagu abu khasani ragga la socday ayib zaadn fii riwaayati wuxuu ku daray qaala yaziid yaziidka waa kuma yaziid bnu zurayr yaziid bnu zurayr waani soo wuxuu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay shucbat bn xajaaj abu bistaan baan la kulmay faxadatu bilxadiid xadiidkan u sheegay faqaala shucba wuxuu yidhi xadaanaa bihi qataadatu qataada noo tabiyey sida saciid iyo iyo abucawaane iyo hishaamba uu ogu tabiyey waa muhiim jiddan riwaayatu shucba can qataada muhiim jiddan wey lanna maxaa yeelay laa yaqbalu min shuyuuhi ila maa saraxu bitaxdiidi nin walbo mudlisa shucba hadduu kaaga wariyo xadidka waa saxiix xukun inuu cillo kalaba qaba mooye lanno wadaadka xadiidka wuxuu weydinaya dhowr goor adiik maantu xadid kaa wari uu kaa tegi sanad kadib buu kugu soo noqon bal xadiidka waagii aad ii sheegtay iigu celi bu kuleehay xaraf haddaad ka badasho wuu kaa tegahaya istilaab buu saarahaya wuxuu fiirinayaa saad u xifsanta xadiidka haddaad sidii taacdii ogu dhabaabiciso ood waxba ka goyn waxna ku darin wuxuu ku waad ficanta in yar haddaad sakitado wuxuu leeyaha waa ku fahmay waxaad ku mala awaal baad ku warinaysaa mala awaal aashu waa inaad sideeda u keento mudalisna wuxuu leeyahay can iga daaye maalaha ka maqlay sheekh hebel haa markuu dhan buu ka qoraya xadana an anas bn mali an nabi sal slm bilxadiii buu noo sheeg ilaa ana shucbata shucba muxuu ku khilaafay wadaadihii kale jacala wuxuu ka yeelay makaana darati dhurcasadii meesheeda wuxuu geliyey duratan xabad masag ah dura masago weeye ayb oo buradii oo kale ah meesha dara ay soo yidhahdeen u dambaysay waxaanu soo marray ile moogtay tii u dambaysay maa yazilu daratan daalkii buu goday n waa fani u khaasa muslimiinta dhaxalkii ambiyadooda dad haya oo bisanad ku haya oo alfaadi kale sooc muslimiin baa la hayaa marka turaadka anaga asiilka ummadda aadaama aan kaga wanaagsanayn hanaga qodqodin hanaga aafaynin wuxuu hi maandhow ku eersada hadday iga irdhoobaane marka adugu haddaadan rabin diimo kala gal laakiin taana hanaga calwini markaa meeshuu rabbi kugeyna qaala yaiid wuxuu yidhi yaziid ibnu surayc uu qabanaya wuxuu leeyay maya saxafa fiiha abubistam abubistam oo kunyatu shucba shucba kunyadiisii weeye saxafa waxaa taxriifiyey oo ku sakatiye wey fiiha fi lkalima oo dure yidhi abubistam wasawaamax almaxfuudu can qataada waa dara intaasuu u jeegaa darsigu caawa intaa joogo wallahu subxana wa tacala aclam